alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wala alihi waasxaabihi ajmaciin eh, baabkii horen dhamaynay masaa-ishiisa waxaa ka mid ahaa qowlka weli musanifku raximah llahu tacaala altaaguutu caamun fi kuli maa cubida min duuni illah masalada daliilkeeda ayaa sheegaya ana طaaguuta caamu fi kuli ma cubida min duni illah aye walaqad bacatna fi kuli umati rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut wajhu dilaalat اlaaya calى اlmaqsuud aayaddaasay u tusinaysaa cid kasta oo la caabudo ilaahay sokadii raalliha ku ahaado ama yaanu ku ahaan magaca taaquut in lagu sheegi karo haye waayo aayadda waxaa ku jira laba arrimood alamru bicibaadat اllah walamru biijtinaabi taaquut in ilaahay la caabudo iyo in aaquudka laga fogaado <clears throat> aaquudkuna filaaya waa maxay kulu macbuud min duun illah marka haddii la idhaahdo macbuudaadka qaarkood baan taaquut la odhan ahayn waxaa taa ka dhalanaysa in macbuudaadka qaarkood un ilaahayna amray inaynu ka fogaano caabudistooda qaarkoodna aanu inagu amrin fii hadi laaya aayadduna waxayna amreysaa cid kastoon allah ahayn la caabudo cibaadada inaynu ka fogaano ayb qaala اmuصنif raximah اllah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah <clears throat> wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waa baabkii labaad ee ka mid ahaa abwaabta kitaabu tawxiid baabu fadli الtawxiidi wamaa yukafiru min adunuub wey baabu fadli اtawxiidi haadakani baabu fadli اtawxiidi tawxiidka fadligiisa baabkii ka warramay wey wamaa baabkii shaygii ka warramaya weeye yukafiru uu tirtiruu baabi'iyo towxiidku oo min adunuubi yanaa dembiyada ka mid ah ama dembiyada ah <clears throat> baabkan labaad ee ka mid ah abwaabta kitaab الtawxiid maqsuudkiisu waa baya bayaanu fadli الtawxiid waa in la caddeeyo towxiidku fadliga uu leeyahay ma yataratabu calayhi min aahaarin sharciya iyo waxyaabaha wanaagsan ee shareecadu ay ka ratibtay ay ka dhalisay towxiidka walatii minhaa makfirat dunuub aathaarta iyo raadka wanaagsan oo ay ka mid tahay in ilaahay subxaana tacaala towxiidka dadkiisa ugu dembi dhaafo munaasabada baabkan uu la leeyahay kitaabu towxiid iyo baabka ka horeeyaba waxay tahay musanifku maruu ku sheegay baabka koobaad towxiidka waajibnimadiisa iyo ahamiyadiisa halkanna wuxuu ku sheegay fadligiisa iyo raadkiisa wan wanaagsan iyo natiijooyinkiisa quruxda badan wax ka mid a ujeeddaduna waxay tahay litargiibi اlqaari fi اtowxiidi waxahihi calى tacalumihi wاlcamali bihi waاdacwati ilayh wuxuu fadliga towxiidka u sheegayaa qofka kitaabkan akhrisanaya si u jeclaysiiyo towxiidka ugu dhiirigeliyo <clears throat> barashadiisa ku camalfalkiisa iyo dadka kale inuu ugu yeedho saas ayay sheegeen in badanoo ka mida shuraaxda kitaabku ibnu baas raximah llahu tacaala wuxuu ku uhi kitaabkiisa atacliiqu lmufiid araada almualifu bayaana shayin min fadli اtawxiidi wa anahu acdam اlacmaal fi takfir الdunuub liannahu asaasu اlacmaali wa asluhaa walacmaalu laa tasixu ila bacda wujuudih wadakara dalika xataa yacrifahu lmu'minu wayakuna akara iqbaala watashawqa ilayh baabu waxaad odhan kartaa waa khabar mubtadihiisu uu xadfan yahay oo taqdiirku wuxuu noqonayaa haadakani baabu fadli الtawxiid oo mubtadihii oo haada ah ayaa xadfan waxaa kaloo bannaan in mubtade laga dhigo khabarkiisu uu xadfan yahay baabku fii luqati اlcarab waa maa yudkhalu minhu ilaa gayrihi waa meesha meel kale laga galo maa yudkhalu minhu ilaa gayrihi baab lmasjid marka la leeya waa meesha masaajidka laga galo baab lbeyt marka la leeyana waa meesha guriga laga galo isilaaxa culimada marka la eego oo baabka kitaabkan ku qoran marka leeyahy baabu fadli tawxiid baabkii lugawiga ahaa looma jeeda waxaa loo jeedaa baab istilaaxi ah waa ismun lijumalin min alcilmi taxtahu fusuulu wa masaa'ilu wa tanaabihu gaaliban waa ismun lijumalin min alcilm baabka halka waxaa looga jeedaa <coughs> qaybo cilmiga ka mid a ah. taxtahu fusuul baabka waxaa ka ka farcama fasl baabun faslun baa ku-xigay badan kutubta fiqiga ku qoranta wa masaa'il fasalkana masaa'il baa ka farcama waa furuuc oo masaa'ilkana furuuc baa laga sii farciyaa wa tanaabiih faracana waxaa lasii hoos dhigaa tanbiih haaliban waa see u badan tahay waxaa dhici karta in baabu la idhaahdo oo aan la sheegin fasal iyo farac iyo masaa'il iyo tanaabi midna aan la sheegin sida kitaabkeenna badee baabu fadli tawxiid wamaa yukafiru min adunuub wixii baab ka hooseey o dhan lama sheegin waa sida haalibkaa ah, waxaanay ku badan tahay kutubta fiqigaa bay ku badan tahay marka in baab lagu iطlaaqo masaa'il cilmi ah waa majaaz sida u yihi ibn mulaqin raximah llahu tacaala musanifku raximah llahu tacaala wuxuu yihi baabun ama baabu fadli الtawxiid alfadl waa maxay macnihiisu alfadlu fi lugati اlcarab waa aziyaada fadliga ziyaada la idhahdaa sida ibnu faris uu ku sheegay fi mucjami maqaayis luga oo wuxuu yihi wa aslu alfaau wاdaadu wاllaamu aslu صaxiixu yadulu calى ziyaadati fi shay min dalika alfadlu min dalika alfadli aziyaadaة wاlkhayr wاlifضal wاlixsaan halkan haddaba fadliga maxaa looga jeedaa baabu fadli الtawxiid wama yukafiru min الdunuub almuraadu bاlfadl fi hada اlbaab ma habata lلtawxiidi min الziyaadaةi fi الthawaabi wاlأjri cinda allah ma habata lلtawxiidi min الziyaadaةi fi الthawaabi wاlأjri cinda allah tawxiidku wuxuu leeyahay abaalmarin iyo ajar acmaasha saalixe kalena waxay leedahay abaalmarin iyo ajar marka baabka waxaa looga jeedaa waxaa tawxiidku uu acmaasha kale saalixa dheer yahay xagga ajarka iyo abaalmarinta macnaa salaada iyo soomka iyo zakada iyo dikriga iyo tawxiidka intuu waa acmaal saalixa ajar iyo thawaab bay leeyihin soo ma baabkan markaa waxaa looga jeedaa ajarka iyo thawaabka tawxiidku acmaasha kale saalixa uu dheer yahay fadlu tawxiid marka la leeyahy macana waa sidaas ma habata litawxiidi min aziyaadati fi الthawaabi wاlأjri cinda allah الtawxiid halkan tawxiid اlcibaada ayaa looga jeedaa oo asha ku jirtaa waa cahdiya oo jinsiye maaha waxaad odhan kartaa maxaad u odhan weydaa ashu waa jinsiya oo anwaacdii tawxiidka oo dhan baa soo gelaysa لأna jamiiع الnusuus alati awradaha اlmusanif fi اlbaab fi tawxiid اlcibaada nusuusta uu musanifku baabka ku keenay dhammaantoodba tawxiid اlcibaada ayay ku saabsan yihin taasina waxay caddaynaysaa markuu leeyahay baabu fadli tawxiid tawxiidka inuu uga jeedo tawxiid اlcibaada inuu uga jeedo walihada ba cabdiraحman بn xasan kitaabkiisa quraةu cuyuun اmuwaxidiin wuxuu ku uhi wlmuraadu bالtawxiidi tawxiid اlcibaada wahuwa ifraad اllahi tacalى banwaci اlcibaadaةi اlbaطinaةi wالظaahira kaالducaaءi wالdabxi wالnadri wanaxwihi wamaa yukafiru min adunuub maada luqa ahaan lababa way ku ansaxayaan in la idhaahdo waa mawsuula macnuhu noqdo wاladii yukafiruhu ha caaidkiina waa maxduuf waa damiirka aynu qadarnay wma yukafiru wاladii yukafiruhu min الdunuub waxaa kaloo banaan in la ihahdo maad waa masderiya oo iyada iyo waxa ka dambeeya ayaa masder laga dhalaalinayaa taqdiirkiisu uu yahay baabu fadli الtawxiidi wa takfiirihi dunuub baabka fadliga towxiidka iyo dhaafista dunuubta lagu dhaafo labaduba laqaahan waa sax maada inaynu mawsuulo ka dhigno inaynu masderiye ka dhigno laakiin waxaa fiican inaynu ka dhigno masderiya sababtuna waxay tahay daynu maada masderiye ka dhigno cumuum bay faa'iideynaysaa oo waxay tusinaysaa towxiidka in dunuubta oo dhan lagu dhaafo wa takfiiruhu dunuubba way nagaa nidhi haddaynu mawsuulo ka dhigno waxay moodsiin kartaa in dunuubta kuwa aan tawxiidka lagu dhaafin inay ka mid yihiin wamaa waladii yukafiruhu min adunuub iyo ka macnaa uu tirtiro tawxiidku ama uu baabiiyo oo dunuubta ka mida a sidaasi culmada sheegtay waxaa ka mida ah sulayman bn cabdilahi wuxuu yihi wma yajuusu an takuna mawsula ay wabayaanu ma yukafiru min dunuub wayajuusu an takuna masderiya ay wabayaanu takfiruhu dunuub wa arjax in masderiye laga dhigo lأna اlأwla yuuhimu ana hama dunuuba laa yukafiruha atawxiidu walaysa bimuraad hadaynu mawsuulo ka dhigno waxayna moodsiin kartaa inay jiraan dembiyo aan tawxiidka lagu dhaafin maqsuudkuna kaa maaha tawxiidka dembiyado dhan waa lagu dhaafaa sidaa nusuustu nusuusta baabku ay tusisay musanifkana maqsuudkiisu waa kaa oo in dunuubta oo dhan towxiidka lagu dhaafo inuu caddeeyo ayuu u ujeeda waxaana taa caddaynaya masaa'ilka baabka wuxuu ku uhi musanifku takfiiruhu maca dalika liلdunuub takfiiruhu towxiidku damiirku noqonaya maca dalika liلdunuub marka in dunuubta oo dhan tawxiidka lagu dhaafo marka shuruuddeeda la helo ayuu musanifku raxima الlahu tacala masaa'ila ku sheegay saa ogeed baan idiin yidhi masaa'ilku waa muhim wahiya hiya bimathaabati sharxi linusuusi waadilati اlbaab masaa'ilku sharax oo kale ayay u yihiin nusuusta oo musanifku wuxuu u deliishanayo naska iyo daliilka uu baaba ku sheego had iyo jeeraale fawaaidda uu ka soo saaray ee masaa baabka uu ku sheegay ayuu ku caddeeya ayib musanifku laba arrimood ba halan sheegay arrinka koowaad waa fadlu tawxiid arrinka labaadna waa ka uu ku cadfay wamaa yukafiru min adunuub weeye wamaa yukafiru min adunuub waxay ku cadfan tahay calaa qowlihi fadli tawxiid tawxiidka fadaaishiisuna takfiiru dunuubka way ka caamsantah waxyaabaha acmaasha kale saalixa u dheer yahay ma aha in dembiga lagu dhaafo qura ajaro kale ayuu dheer yahay marka takfiiruhu lidunuub waa mid kamida fadaaisha tawxiidka marka waa min baabi cadfi اlkhaasi calى alcaam baabu fadli الtawxiid fadligiisu waa caamkii oo dembiyada in lagu dhaafo iyo fadliyo kaleba way soo gelayaan wamaa yukafiru min adunuubna waa khaas waa fadli gaara ah oo ka mida ah fadliyada towxiidka uu leeyahay faina makfirat اdunuubi wa takfiirahaa min bacdi fadaa'ilihi wa aahaarihi markaynu eegno haddaba adilada uu baabku ku sheegay musanifku raxima اllahu tacaala badankoodu waxay si cad u tusinayaan in towxiidka fadaaishiisa ay ka mid tahay in saaxiibkiisa loogu dembi dhaafo marka fadaaisha baabkan uu ku sheegay musanifku raximah llahu tacaala waxaa asal u ah umulbaab ah inuu tawxiidku yahay mid ilaahay addoomaha ugu dembi dhaafo waxyaabaha kale ee fadaaisha tawxiidka kamid a ee baabka uu ku sheegay se in amni lagu helo in hidaaye lagu helo in jannada lagu galo waa nataaiju makfirati dunuub weyi waa waxyaabaha natiijada waa ee ka dhalanaya dembi dhaafka lagu helo tawxiidka wma yukafiru min الdunuub atakfir ama takfiru denbi waa satru denbi wa taqطiyatuhu dembigii la asturo oo la daboolo xataa yasiira bimanzilati ma lam yafcalhu اlcabd ilaa uu qarsoomo uu noqdo sidii waxaanu addoonku samaynba aلdunuubna waa jamcu dembin dembiguna waa maxay wاdenbu waa kulu mukhaalafaةi liamri اllahi bitarki اlwaajibi aw bitarki alwaajibi aw irtikaabi اlmuxaram waa wax kastoo ilahay amarkiisa lagu khilaafo oo sida amarka ilahay loo khilaafayna ay tahay in waajib ilaahay addoomaha uu faray oo si go-an uga doonay laga tago ama wuxuu ilahay xaaraantimeeyey in la sameeyo wa kulu mukhaalafatin liamri اllahi subxana wa tacaala bitarki waajibin aw irtikaabi muxaramin fadaail الtawxiid aada bay u fara badan tahay sheekh sicdi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa uu kitaaban ku sharxay la hahda alqowl الsadiid wuxuu ku sheegay ixdaa casharata fadiila koob iyo toban fadiilo oo tawxiidku u leeyahy wayumkin ikhtisaaruha في hamaaniin koob iyo tobanka in sideed la isugu celiyo ayaa suurtagala fadiilada koobaad waa tabaabkan lagu sheegay anahu yaxsulu lisaaxibihi alhuda alkaamil walamnu taam fi dunya walaakhira oo qofka ahlu tawxiidkaahi inuu hanuun dhamaystiran iyo amni taam ah adduunya iyo aakhiro labadaba uu ku helayo fadiilada labaad wa anahu asbab الraئiisi wالsharط اlmuؤkad lidukuli اljanة waa sababta koobaad iyo shardiga u adag ee loo shardiyey gelitaanka jannada oo in kastoo acmaal saalixa addoonku sameeyo janno geli maayo haddaanu tawxiid ku dhiman fadiilada saddexaad wa anahu sababun lilnajaati min alkhuluudi fi nnaar wuxuu sababu yahay uu yaraan addoonku inuu kaga badbaado kuwaaritaanka naarta hadduu dembiyadiisa ku galaba fadiilada afraad ana taxqiiqahu wa takmiilahu sababun lidukhuuli اljanati bigayri xisaabin walaa cadaab tawxiidka in la dhamaystiro la xaqiijiya waxay sabab u tahay inuu addoonku jannada xisaab iyo cadaab la-aan uu ku galo fadiilada shanaad anahu asbab الraئiisi limakfirati الdunuub waa sababta markaa koobaad ee addoomaha ilaahay ugu dembi dhaafay wa asbaab makfirati الdunuub almadkuura fi الnusuus laa tataxaqaqu fi اlcabdi walaa tanfachu xata yaأtiya bالtawxiid asbaabta kale ee loo sheegay dembi dhaafka in ilaahay addoomaha ugu dembi dhaafo nusuusta lagu sheegay o dhan shaqayn mayso addoonkana anfici mayso haddaanu addoonku muwaxid ahayn gaar ahaan fi laakhira walihada ba ilahi uhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika liman yashaa fadiilada lixaad anahu qaacidat lacmaali الصaalixa wa sharطu qabuuliha aasaas buu yahay acmaasha saalixa ah in la aqbalana shardi buu yahay haddaanu addoonku tawxiid la iman acmaasha saalixa uu sameeyo oo dhan laga aqbali maayo sida ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa in badan uu ku sheegay fadiilada toddobaad anahu ahqalu shayin fi miisan اlcabd waacdamu wa acdamu acmaalihi ajran wax addoonka miisaan loo saaro tawxiidku waxa u culus acmaasha addoonkana waa kawa ajar weyn saynu adilada baaba ku arki doono fadiilada sideedaad anahu yusahilu calى اlcabdi ficl اlkhayraat wa tarka اlmunkaraat wa yuslihi can اlmasaa'ib wuxuu addoonka tawxiidku u fududeeyaa khayr oo dhan addoonku inuu sameeyo xumaantana inuu ka tago sidaas oo kale wuxuu laabqaboojin uga noqdaa masaa'ibka iyo dhibaatooyinka addoonka ku dhacaya adduunyada intuu joogay ku habsanaya musanifku raximah llahu tacaala baabkan wuxuu ku sheegay shan daliil wadakara litaxqiiqi maqsuudi ilbaabi khamsata adila shan daliil buu ku sheegay addaliil lwal waa qowli llahi tacaala waxaynu ku cadfi karnaa sidaynu horeba u sheegnay fadli tawxiidka wa baabu qowli اlahi tacaala buu noqonaya marka majruur buu noqonaya lannahu macطuufun calaa majruurin waxaa kaloo aynu ku cadfi karnaa baabka laftiisa wa qowl اllahi tacaala oo almarfuuc almacطuufu calaa marfuucin marfuucin mustanafna waynu ka dhigi karnaa mubtadaa hadal cusub oo la bilaabayo wa qowl اllahi tacaala daliilka koowaad waa qowlka ilaahay uu yihi aladiina kuwa aamanuu cibaadada ilaahay u khaalis yeelay walam yalbisuu oo aan ku dhex khaldin iimaanahum towxiidkooda bidulmin ay bishirkin ulaaika kuwaasi lahum iyaga waxaa usugnaaday almnu baa usugnaaday nabadgelyo wa hum iyagu muhtaduuna waa kuwa hanuunaya wey aladiina aamanuu ayuhum acam aliimaan wاtawxiid ayuhum acam iimaanka iyo tawxiidka keeba caamsan ya ayuhumaa acam alimaan wاtawxiid haye fadal staag iimaankaa caamsan baa tidhi wajhu cumuumi اliimaan siduu caamsan yahay waxaa soo gelaya waxaan ahayn tawxiidka aan ahayn soo ma waxaan tawxiidka ahayn baa soo gelaya iimaanka marka iimaanka ka caamsan tawxiidka jazaka اllahu khayra walihaada baynu nihi aladiina aamanuu markayn macninay ay akhlasuu cibaadathum lilah kuwa cibaadada ilahay u khaalis yeelay marka waa min baabi iطlaaqi اlkuli wa iraadat اljuz iimaankii o dhan looma jeedo waxaa loo jeedaa qeyb iimaanka kamid oo ah tawxiidka oo atawxiidu juزء min aliimaan waliimaanu acamu min atawxiidi towxiidku waa qeyb ka mida iimaanka iimaankuna towxiidka waa ka caamsan yahay marka waa bannaan tahay in magaca guud la isticmaalo iyadoo loo jeedo qeyb ka mida magacaasi wixii uu tusinayay ibnu kaiir wuxuu ku uhi fi tafsiiri ha ulaaءi aladiina akhlasu lcibaadata lilah oo iimaanka towxiid buu ku fasiray akhlasu lcibaadata lilahi waxdahu laa shariika lah walam yushrikuu bihi shaya hum اlaaminuuna ywma alqiyaama almuhtaduuna fi dunya wاlaakhira ولم yalbisuu ay لم yakliطuu iimaanahum ay tawxiidahum بظلم ay bishirkin oo allabsu waa alkhaltu weeye waa in e, shayga shay kale lagu daro marka tawxiid bay la yimaadeen tawxiidkoodaana shirki may raacin ay ictiqaadeen ama ay ku hadleen ama ay sameeyeen dulmiga markaa halkan lagu sheegay intaynaan u gelin waxa looga jeedo yuطlaqu الظulmu fi الnusuusi الsharciyati calى ثalaaثati macaani ereyga aلظulmu markuu kusoo arooro nusuusta aayaadka iyo axaadiida saddex macno ayaa loo isticmaalaa saddex macno midkood baa looga jeeda macnaha kood waa dulm اlinsani linafsi bificli almuxaramaat wa tarki اlwaajibaat dulmiga qofku naftiisa uu ku dulmiyo waajibkii la saaray inuu ka tago ama xaaraan loo diiday inuu sameeyo nooca labaad waa dulmu linsaani ligayrihi waa qofku inuu cid kale oo khalqiga kamida uu dulmiyo oo xaq ay lahaayeen uu duudsiyo ama waxaanu xaq ugu lahayn uu ku sameeyo nooca saddexaad waa ictidaau linsaani fi xaqi rabbihi bishirki wa naxwihi ictidaau linsaani fi xaqi rabbi bishirki wa naxwihi inuu xadgudub ku sameeyo addoonku xaq ilaahay sida xadgudub ugu sameeyana ay tahay inuu shirki sameeyey ama wax kaloo ilaahay subxana wa tacaala aanu ogolayn ayuu sameeyey saddexdaa noocba waxaa sheegay alraagib alasfahani kitaabkiisa mufradaatu gariib اlqur'aan mid walbana mithaal iyo tusaale ayuu uga keenay qur'aanka kariimka ah haddaba dulmiga aayaddan ugu sheegay ilahay u uhi walam yalbisuu iimaanahum biظulmin ma saddexdii noocba miyaa loo jeedaa oo naftoodana macsiyo kumay dulmin cid kalena kumay xadgudbin xaqi ilaahayna xadgudub kumay samayn shirkiya wax lamida may samayn mise mid gaara baa loo jeeda culimadu way isku khilaafeen akaru ahli اlcilmi min aلصaxaabati faman bacdahum waxay dhaha almuraadu bالظulmi fi hadi اlaaya ashirk dulmiga waxaa loo jeeda aayaddan dhexdeeda shirkiga ayaa loo jeeda lianna nabiya calayhi salaatu wasalaam fasarahu bidalik waayo nebiga ayaa sidaa ku fasiray sida bukhaariya muslim ay wariyeen min xadiidi cabd llahi bn mascuud anahu lama naزlat hadihi اlaaya shaqa dalika calى asxaabi rasuuli illah faqaluu ya rasuula allah ayuna lam yadlim nafsahu marka aayaddani soo degtay waxa ay sheegtay saxaabadii rasuulka wuu ku cuslaaday waxaana yidhaahdeen oo haddii hanuunka iyo nabadgelyada lagu helayo in dulmiga layska daayo kaayageebaan dulmi samayn marka dulmiga maxay ufahmeen cumuumu dulmi anwaacdii dulmiga o dhan in loo jeedo ayay ufahmeen faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيyه wasalam laysa huwa kama tadunuun si aad u malayseen maaha inama huwa kama qaala luqmaanu libnihi ya bunaya laa tushrik biاllah ina shirka la dulm cadiim dulmi oo dhan looma jeedo ee dulmi gaara baa loo jeedaa dulmiga gaarkee loo jeedaana waa ka aayaddaa ku xusan oo waa shirkiga marka dulmigii naaqil can ilmilla ahaa oo ah shirkiga iyo kufriga ayaa looga jeeda ziyaadaadka ama xadiidka riwaayaadkiisa qaarkood waxaa ku jirta ziyaado odhanaysa inamaa huwa shirku dulmi kale ma ahee dulmiga aayaddan lagu xusay waa shirkiga uun culimada qaarkood waxay idhahdeen me anwaacdii dulmiga oo dhan baa loo jeedaa taana macnaheedu wuxuu noqonayaa qofku heli maayo abaalmarinta aayaddan lagu sheegay ilaa noocyada dulmiga oo dhan uu ka tegayo lakiin sida saxiixi waxa weeye in dulmiga looga jeedo fii hadihi alaaya ashirku in looga jeedo arrima ayaana u daliila arrinka koowaad waa ka aynu sheegnay lianna nabiya fasara dulma bishirk dulmiga aayaddan lagu sheegay nebigu shirki buu ku fasir bal xasara tafsiira tafsiirahu biulmi tafsiira اdulmi fi اlaayati bishirk bal wuxuu ku koob uu ku ururiyey tafsiirka dulmiga shirki macnaha labaad ana dulma fi laayati low kana shaamila ljamiici anwaaci الظulmi ma zala istishkaalu الصaxaabati bijawaabi الnabiyi sala اlه alay slam saxaabadu sooma lahaa yanaa naftaydaanu dulminaa dad kalaanu dulminaa markaa dee aayaddani shardi adag bay ku xidhay amniga iyo ihtidaaga in la helo oo sidaanu ku helayna haddii la odhan lahaa nebigu noocyadii dulmiga oo dhan buu ujeedaa ama aayadda noocyadii dulmiga oo dhan baa looga jeeda hadii la odhan lahaa dee ishkaalkii saxaabadu sidii buu utaagnaan lahaa sooma laakiin nebigu muxuu ku xalliyay inuu ku yidhi war dulmiga aayadda lagu sheegayo ee marka addoonku uu ka madhnaado amni iyo ihtidaa uu helayaa maaha noocyadii kale eh waa shirkiga un waxaa haddaba isweydiin leh ilaahay subxana wa tacaala cidda dulmiga aayadda ah, lagu sheegay ka badbaado shirka aynu ku fasiray wuxuu u ballan qaaday laba arrimood almnu walihtidaa markaa qof kasta oo shirki ka badbaadaa gaar ahaan ashirkul lakbar miyaa la odhanayaa amni iyo ihtidaa dhammaystiran buu helaya yaa ka jawaabaya su-aashaas qaacide aynu sheegnay ayaa mar walba inala soconaysa marka nusuustaa fadliga gaarkaa sheegaysa aynu marayno haye hal kulu man salima min الshirk lahu اlamn wاlihtidaa tam waa maya soo maha waa sidee hadda aayadda saad odhanaysa dulmigii shirki baad ku fasirtay cidda shirki ka badbaadana ilahay wuxu uhi ulaaئika lahum اlamnu wahum muhtaduun yani adilada kalea lala akrinaya oo adilada kale waxay sheegaysaa qof muwaxida oo shirkigii ka badbaaday oo haddana dembiye kale naarta ku gelaya sooma marka waa min nusuus lwacdi wey waa nusuusta jazaaka allahu khayra ballan qaadaysa fadli ama ajar ballanqaadka iyo wacdigaasi wuxuu leeyahay shuruud nusuusta iyo adilada kale ay sheegtay inuu taxaquqo oo u xaasilaana mawaanic bay leedahay adilada kale ay sheegtay marka amniga iyo ihtidaaga taamka ah waxaa helaya qofka la yimaada tawxiidkii oo shirki noocdiisa o dhan ka badbaada weliba tawxiidkii waajibka ahaa dhamaystira oo ku dhamaystira bificli waajibaat wa tarki lmuxaramaat inuu waajibaadka o dhan sameeyey muxaramaadka o dhanna uu ka tegay wixii ka dhacana ilaahi subxana wa tacaala uga toobad keenay haddii qofku aslu tawxiid uu la yimaadana wuxuu helayaa aslu lmni walihtidaai buu helaya oo mid waliba amniga iyo ihtidaaga loo ballan qaaday muwaxidiinta wuxuu ka helayaa intuu tawxiidka ka taxqiijiyo tawxiidka xaqiijintiisuna kuma imanayso inuu aslu tawxiid un la yimaado oo shirki mid ka badqaba uu noqdo saynu baabka dambe ku arki doonno waxay ku imanaysaa inuu qofku ka marhnaado bidaca iyo macaasida noocyooda kala duwan oo dhan bal intaa in ka badan ayay ku imanaysa oo ah in mustaxabaadka sameeyo makruhaadkana uu ka tago marka alamnu walihtidaau alxaasilu lilmuwaxidi calى xasabi iimaanihi wa lilah wa qiyaadihi liawaamir illahi wa amniga iyo hanuunka loo ballan qaaday qofka muwaxidkaa wuxuu leekaanayaa marba inta tawxiidkiisa uu leegyahay iyo hogaansanka ilaahay uu hogaansamo ee uu fuliyo wixii ilaahay uu amray wixii ilaahay subxana watacaala uu diidayna uu ka tago ulaaئika lahum اlamnu wahum muhtaduun ay hum اlaaminuuna fi اdunya wاlaakhira waa kuwo amni ku sugnaanaya addunya aakhiraba amnigooduna wuxuu leekaanayaa inta tawxiidkoodu uu leegyahay iyo inqiyaadkooda almuhtaduuna ilى الsiraaط اlmustaqiim wadada toosan kuwa ku hanuunaya weeye in qofku amnigii ihtidaaga aayadda lagu sheegay ee muwaxidiinta loo ballan qaaday uu ka helayo inta marba tawxiidkiisa iyo inqiyaadkiisa uu leegyahay culimada sheegtay waxaa ka mid ah alimaam cabdiraxmaan ibnu fatxulmajiidka ayaad ka eegi doontaa adilada saa tilmaamaysana waxaa ka mid ah qowl lahi tacaala uma awrathna alkitaaba aladina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsih waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati biidn illah muwaxidiintiibaa saddexdaa u qeybsamaya oo daalimku waa ka camal saalixa iyo mid wanaagsan isku daray muqtasidkuna waa ka waajibaadkii sameeyey muxaramaadkiina ka tegey asaabiqu bilkhayraatna waa ka intaa ku daray inuu mustaxabaadkii sameeyey makruhaadkiina uu ka dheeraaday oo ilaahay subxana watacaala daraaddii uu uga tegay aayaddani siday noo tusinaysaa maqsuudka baabka intaynaan ka jawaabin maqsuudka baabka muxuu ahaa bayaanu fadli tawxiid soo ma maqsuudka baabkan laga leeyahy wuxuu ahaa in la caddeeyo fadliga uu tawxiidku leeyahay fadliga tawxiidku le ayadan waxay naga tusinaysaa ana fiiha ana min jazaءi الtawxiid wa tarki الshirk xusuul اlamni wاlاhtidaa fi اdunya wاlaakhira fadaaisha tawxiidka waxaa ka mid ah in lagu helo amni iyo hanuun addunya aakhiraba faman salima min الظulm الأkbar oo shirkiga weyna wa ataa biasli الtawxiid falahu aslu اlamni wاlاhtidaa qofka shirkiga ka bad qaba shirkigii weynaa muxuu helayaa asalkii amniga nabadgelyada iyo asalkii hanuunka ayuu helaya waman salima min kuli anwaaci dulm noocyadii dulmigeed saddexdaanu sheegnay oo dhan qofka ka bad qaba oo shirki aan samayn naftiisa aan ku dulmin waajib dayicis iyo xaaraan samayn dada kale iyo khalqiga kalena aan ku xadgudbin ataa bkamaal الtwxiid tawxiid dhamaystirna la yimaada falahu اlamn wاlاhtidaa almuطlaqaani taamaan wuxuu leeyahay amni iyo hanuun dhamaystiran almuhim aayaddu maqsuudka baabka waxay naga tusinaysaa liأna fiiha ana min fadli الtawxiid alأmn wاlاhtidaau fi اdunya wاlآkhira daliilka labaad can cibaada ibn samit radi allahu canh qaala wuxuu yihi cibaada qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilahi wuxuu yihi man shahida qofka qira an laa ilaaha ila اllah mid xaq lagu caabudo inuu jiro ilaahay mooyaane waxadow xaalo kelidii arrinkaa ilaahay uu ku yahay oo laa shariika mid wax la wadaagaa lahu isaga aan u sugnaan wa ana muxameda muxamedna wa shahida qira ana muxameda muxamedna cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu fariinsidihii uu soo diray inuu yahay washahida qila ana ciisa ciisa bnu maryam cabdullaahi addoonkii ilaahay inuu yahay wa rasuuluhu fariinsidihiisi inuu yahay wa kelimatahu inuu yahay kii ilaahay kelmaddiisa uu ku abuuray alqaaha xaalo kelmaddaa ilaahay uu soo gaadhsiiyey ee awsalaha ilaa maryamo uu soo gaadhsiiyey wa ruuxun qiro inuu nebi ciise yahay ruux minhu xagga ilaahay subxaana wa tacaala ka timi oo ibtadaat min cindi illaah oo arwaaxda ilaahay oo abuuray ka mid a oo washahida qiro ana aljanata jannadu xaqun mid jirta inay tahay wanaara naartuna xaqun mid jirta inay tahay adkhalahu llahu ilaahay waa geliyaa ka aljanata buu geliyaa waxa ilaahay uu ku geliyaa calaa maa huwa calayhi waxa isagu uu ku dul sugan yahay oo min alcamali oo camala calaa maa kaana calayhi wuxuu isagu ku dul sugan yahay oo min alcamal camalkiisu ha xumaado ama ha wanaagsanaado camalkiisa wanaagsane ha yaraado ama ha badnaado mar hadduu intaa qiro ilaahay janu geliya akhrajaahu ma shahida an laa ilaaha ila اllah shahida الشhahaadaة fi الluga waa kelima tadul calى اlxuduur wاlcilmi wاlإkhbaar waa kelima tusinaysa xuduur goobjoognimo iyo cilmi iyo ikhbaar waran lihaada baa shaahid shaahidka shaahid loo yihi leanna wuxuu goobjoog u ahaa waxa uu ka markhaati furayo waanu ogaa waanu ku waramayaa dee wuxuu markhaati noqonaya markuu wixii sheega un ibnu faris baa fi mucjim maqayis luga macnaha shahaadadu inuu sidaa yahay fi lugati اlcarab ku sheegay ashahaadatu fi sharc macnaheedu kama foga macnaha luqada ay ku leedahay washahaadatu fi sharci waa alcilmu bishay waa qofku shayga inuu garanayo wa اctiqaadu sixati inuu wax jiro oo saxa yahayna uu aamino wاlإkhbaaru bihi uu kuna waramo uu sheego wاlilzaamu bimadmuunihi naftiisa iyo cidda kalebana inuu ku ilzaamiyo dusha u saaro waxa uu og yahay u ictiqaadsan yahay waxa uu tusinayo ee uu koobsanayo marka marka le man shahida an laa ilaha illa macneed muxuu noqonaya man calima qofka garanaya mid xaq lagu caabudo inaanu jirin ilaahay mooyaane wاctaqada dalika oo arrinkaana caqiideysan oo aaminsan ila cilmigu kelidii waxba tari maayo haddaana caqiida la socon munaafiqiintu waa garanayeen haddana caqiidadii qalbiga ayaa ka maqneyd oo isla markaana dee ku dhawaaqa shahaadateynkii naftiisana ku ilzaamiyo oo ku camal fala muqtada shahaadateyn macanaa shahaadateynku waxa ay tusinayaan oo ah towxiid اllahi fi اlcibaada wa طaacaة الrasuuli fi اlawaamiri wالnawaahi in ilaahay cibaadada lagu gooni yeelo rasuulkuna alayh الsalatu salaam lagu adeeco wuxuu addoomaha amray iyo waxa uu ka nahiyey in macnaha shahaadadu uu sidaa yahay ibnulqayim baa raxima llahu ku sheegay kitaabkiisa madaarij saalikiin selafkana ka soo raray markaa nebigu markuu leeyay mashahid an laa ilaha ila allah man calima bitilka alumuur arrimaha xadiidka lagu sheegay qofka aqoon u leh wاctaqada macnaaha macnaheedana aaminsan watakalama biha oo ku hadla calaa jihat اlihbaar isagoo ku waramaya walzama nafsahu bimuqtadaaha waxa ay keensanaysana naftiisa ku ilzaamay macnaa ku camal fala faqad habata lahu altawxiidu almuujibu limakfirati ma lahu min adunuub waxaa u sugnaaday qofka tawxiidkii keensanayey in dunuubta loo dhaafo si awgeed jannada ayuu gelayaa si kasta oo camalkiisu uu yahayba wa ana muxameda cabdu warasuuluhu ee washahida bidalik kuwii toore ayay ku cadfanta sidaynu sheegnay maxaa loo jamciyey fi xaqi nabiy bayna alcubudiyati warisaala washahida ana muxameda rasuul oo qura maxaa loo odhan waaye oo loo hi washahida ana muxameda cabduhu warasuuluhu jamca bayna alcubudiyati warisaala lidafci alifraadi waltafriiqi fiih waa si laba arrimoodba meesha looga saaro arrinka koowaad oo alifraad in nebiga quluwi lagu sameeyo xadkiisa la dhaafiyo iyo arinka labaad oo ah tafriid in xaqiisa laga gaabiyo ifraadkiiyo xadgudubka ay ku dhaceen kuwa nebiga quluwiga ku sameeyey ee sifaatkii rabbi subxaana wa tacaala ku sifeeyey sida inuu wax walba og yahay iyo inuu wax kastaba awood u leeyahay iyo tafriidka ay ku dhaceen gaabinta ay ku dhaceen kuwa nebiga nebinimadiisa diiday yaraystay wa qasara fii xaqihi xaqii nebiga alayh salatu salaam ka gaabiyey marka markuu yihi cabduhu ana muxamada cabduhu waa bayaan anahu cabdu lilahi falaa yucbad waxaa la caddaynaya addoon ilaahay inuu yahay mar hadduu addoon yahay caabida lama caabudayo waxay quluwi ku tahay kuwa cibaadaadka qaarkood nabiga calayh isalaatu wasalaam u yeelay rafacuuhu ilaa manzilati aluluhiya oo gaadhsiiyey manzilati aluluhiya sida buusi buusiiri oo kale saaxibu lburda burdahanay soomaalidu akhristaan yaa akrama alkhalqi ma liman aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli اlxaadiثi اlcamimi in lam takun aakida ywma almacaadi yadi fadla wailaa faqul ya zalة اlqadami faina min juudika اdunya wadarataha waxaa ka mida waxaad ku deeqday adduunyada iyo dengeladeeda oo aakhiro ah wa min culuumika cilma اlowxi wاlqalm waxa ku qoran lowxulmaxfuudka iyo wuxuu qalinku qoray ee amarka ilaahay uu ku qoray waa in cilmigaaga ka midoo cilmigaaga waxaa lowxulmaxfuudka ku qor o dhan waad ogta iyo weliba wax kaloo aan ku qornayn oo dheeraadka ah ibnu rajab wuxuu yihi hadalkaa buusiiri marka uu sheegay inahu lam yatruk lilahi shaycan ilahay waxba ugamu tegin markuu nebiga saa ku sifeeyey maadaamat اdunya wاlaakhira min juudi rasuul sala اllah alay waslam mar haddii adduunye aakhiro labadaba rasuulku uu ku deeqo isagu uu bixiyey ilahay muxuu u reebay waxba ilaahay uma reebin marka guluwigaasi wuu wuxuu xataa ka sareeyaa uu ka darayay guluwigay nasaaradu ku sameeyeen nebi ciise markay yidhahdeen ina almasiixa ibn اllah iyo markay yidhahdeen waa thalitثu halaaثa kuwaasi waxbaabay marna inankii ilahay bay ka dhigeen oo ilahay way ka hooseysiiyeen marna ilaahay bay subxana wa tacaala la simeen kana ilaahayba uu ka sarraysiiyeyo adduunyada iyo aakhirada ilaahay uu abuurtay ilaahay uu ku tasarufayo ilaahay uu bixinayo ayaa wuxuu ka dhigay wax nebigu calayh salaatu wasalaam uu ku deeqay wa rasuuluhu macnaheed waa annahu mursal min cindi illah xagga ilahay baa laga soo diray fayajibu tasdiiqu wayaxrumu takdiibu in la rumeeyaa waajiba in la beeniyaana waa xaaraan wa ana ciisa cabdullah wa rasuuluh nebi ciisena saas oo kale waxaa lagu jamciyey bayna alcubudiyati wاlrisaala lidafci اlifraati wاtafriiطi fiih inuu addoon ilaah yahay baa la caddeeyey si meesha looga saaro talaxtag iyo xadgudubka ay ku sameeyeen kuwa yihi waa ilaahay ama yihi waa saddex ilaah midkood ama waa inankii ilaahay yihi iyo si meesha looga saaro tafriidka taqsiirka xaqiisa qaarkood ay ku sameeyeen sida yuhuudda oo kale nabiy llaahi ciisa calayh الsalaatu wasalaam beeniyey oo rasuulnimadiisa diiday oo ibnu zine iyo wax lamida ku sheegay marka labada sife isna saasaa loogu jabiyey wkelimat wakelimatu alqaaha ilaa maryam maaha macnuhu nebi ciise ayaa kelmaddii ilaahay lafteeda ah kelmadda ilaahay de waa sife ilaahay ciisena sife ilaahay maahae waa makhluuq maxaa u daliila ciise inuu makhluuq yahay min الqurآaaن الكريم haye إna مثل عيسى عind الlahi kaمثل آdم kخلqه min تراب ilahay wuxuu ku shabahay نeبi عiise nebi aadam macnuu waxa weeye se nebi aadam ilahay u abuuray ayuu u abuuray nebi ciise waxay si gaara u wadaagaan asbaabtii markaa dhalashada ayaan labadooda midna ku dhamaystirnayn oo nebi aadam ilaahay baa abuuray aabbiyo hooyo la-aan nebi ciisena ilaahay baa abuuray aabba la-aan laakiin isagu hooyo ayuu lahaa marka kelimatu marka la leeyahay macnaheedu waxa weeyaan anahu khuliqa bikalimat اllah ilaahay kelmadiisa ayuu ku abuurmay aabba la-aan kelmadda ilaahay oo ah kun sida uu yihi qataada raximah اllahu taعaalى walihada alqurطbi wuxu uhi markuu fasiraya wa kalimatuhu alqaha ilaa maryam ay huwa mukawanu bikalimati kun wuxuu ku ahaaday uu ku abuurmay kelmaddaa kun fakana bashara min gayri ab bashar bilaa aabbaa buu ahaa marka maxaa kelmad loogu magacaabay waa usluub carbeed oo carabtu shaygu shayga shayga u sababtaa magiciisa ayay siisaa walihada wuxu uhi walcarabu tusami shaya bismi shay ida kaana saadiran can soo aabba la-aan kelmadda ilaahaya kun kumu abuurmin oo kumu ahaan marka kelmadda ilaahay baa jiritaankiisa sabab u ahayd soo ma marka kelmaddii magaceedii baa la siiyey waa min baabi ilaaqi ashay bismi sababihi waa shaygoo lagu ilaaqoo loogu yeedhay magaca wixii u sababta ahaa imaamu axmedna raximah llahu tacaala sidaasi ayuu yihi ilaahay daatadiisa ka mid maaha nabiy ciisa calayhi salaatu wasalaam oo qeyb ilaahay ka mida maaha waa makhluuq makhluuqaadka ilaahay ka mid a kelmadda ilaahay ayaana sabab u ahayd inuu abuurmo wa ruuxun minhu ay ruuxun khalaqaha allah ruux ilaahay uu abuuray wey markaa min halkan tabciidiya maaha oo ruux barh ilaahayah ama qeyb ilaahay kamida ah macnuu maaha nasaarada ayaa sidaa yidhi wajacaluu ciisa juzءa min allah mintani waa liibtidaai اlgaaya waa ruux xagga ilaahay ka timi idaafada ruuxdan ilaahay loo idaafeeyena waa idaafatu tashriif ka idaafaة الnaaqati ilى اllah wa idaafaة اlbeyti ilى اllah wa idaafaة الrasuuli ilى اllahi subxaanahu wa taعaalى ibn kaثiir raximah اllahu taعala wuxuu yihi faqowluhu fi اlaayati wاlxadiiث waruuxu minhu ka qowlihi wasakara lakum ma fi الsamaawaati wama fi اlardi jamiica minhu ilah wuxuu idin sakiray waxa samooyinka ku sugan iyo waxa dhulalka ku sugan dhammaantoodba xaalo minhu minhudaas ma tabciidiya ma barh ilaahay kamida baa macnuur waa maya yani ay yihiin kuwo xagga ilaahay subxana wa tacaala ka yimi o bimacnaa ilahay u abuur ay min khalqihi wa min cindihi walaysat min liلtabciid kama taquluhu nasaara calayhim lacaain اllahi mutataabica bal hiya liibtidaaءi اlgaaya marka mintaasi inay tahay ibtidaa'iya oo aanay tabciidiya ahayn inaad fahamto ayaa muhima masأala muhima wa faa'ida qayima almudaafu ilى اllahi nowcaan waxa ilaahay loo idaafeeye loo tiiriyaa waa laba nooc nooca koobaad صifaة min الصifaat alati taquum bidati in ilaahay loo idaafeeyo صifo kamida صifaatka ilahay daatadiisa ku quma sida cilmiga iyo qudrada iyo kalaamka fahada min baabi idaafaة الصifaةi ilى اlmawصuuf wma laa yaqumu binafsihi wainama yaqumu bigayrihi wax aan goonidiisa isu taagi karin ee cidun ku quma haddii ilaahay loo idaafeeyo oo min baabi idaafati sifati ila lmawsuuf cilmigu so inuu caalim ku quma ma qudraduna qaadir kalaamkuna mutakalim marka sifaadka noocaasa gooni isu taagi karinee cid ku sifowday inay ku qumaan ay tahay haddii ilaahay loo idaafeeyo oo min baabi idaafati sifati ila lmawsuuf nooca labaad waa caynu munfasilatun can daatihi waa in ilaahay loo idaafeeya cayn shay la taaban karo oo munfasiloo halkaa taagan oo ilaahay daatadiisa ka ka soocan wa taquumu binafsiha oo iskeed markaa u taagan aw bigayriha ama cid aan ilahayn ku qumta kاlbeyt wالnaaqa wالruux wاlcibaad fahada min baabi idaafati اlmakhluuqi ilى khaaliqi haddii cayn mustaqil ah madax banaan oo qaa'ima binafsiha iskeed isu taagi karta ilahay loo idaafeeyo ma aha inay ilaahay sifa u tahay ee waa makhluuqii oo loo idaafeynayo loo tiirinayo khaaliqii inta badanna waa min baabi tashriif oo makhluuqa waxa ilaahay loogu idaafeeyey iyadoo makhluuqaadka o dhan ba ilaahay uu abuuray oo khalqigiisi ay yihiin waa sharfid la sharfaayo weeye wallahu subxaana wa tacala aclam slى اllahu عalى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi أجmaعin